bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waaalih waصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo sagaalaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu mutaabacati اlimaami wاlcamali bacdahu baabu mutaabacati اlimaami wاlcamali bacdah wuxuu baab yahay imaamka in la raaco waa afcaasha lagu raaco iyo wixii la qaban lahaa bacda mutaabacati اlimaam xadaثana axmed ibnu yunusa axmed bn cabdillaahi baa la yidhaahdaa laakiin awogii baa loo aaneeyaa xadaثana zuhayr ibn mucaawiyaة aljucfi abu khayثama xadaثana abu isxaaq السبيعي cمر بن عبد الله الهمdاني xا قال xdثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيع عن عبد الله بن يزيد بن زيد بن الحسين الخطم الأنساري الأوسي ومن صغار الصحاaبة weyaan cabdالله بن يزيد sida raaجixa waa صحاaبي waa صحاaبي qaala cabdulaahi wuxuu ihi xadaanii bara ibnu caaib bara ibnu caazib axaadiistiisa waynu soo maray isaguna wa huwa bara hayru kaduubin midaan been sheegayna isagoo ah mubaalaqada facuula waa hayru muraada weeye nafyu اlkadibi ayaa looga jeedaa iyo wa taqriiru اطumaaniinati wahiqati ayaa laga wadaa axadka odhanaya wa huwa hayru kaduub sida sawaabka ah waa cabdulahi bnu yaziid alkhatmi saxaabigaasaa odhanaya axadku sidaa ka leeyahayna waa saxaabiga kale bara ibnu caasiba sidaasay jumhuurtu u badan yihiin waana sida saxda ah waana sida saxda ah dhibna ma laho axadaan u baahnayn in la bilo ama la taskiyeeyo ama la tacdiiliyo siiqadanoo kale waa lala yimaadaa ama macno ku dhow asagoo looga jeedo in lagu tuso xaqiiqo inuu yahay warka asaga ah oon dankaan laga lahayn saxaabadaaba isticmaashay xadiidkii cabdulahi mascuud wad garanaysaan fi arbaciin nabi maxamed baa noo sheegay xadaana saadiqu almasduuq xadaanii khaliilii wa huwa saadiqu almasduuq abu hurayra marka dhaqan bay iska ahayd waa kelimo looga jeedo in lagu tuso waxa laguu sheegayo inuu dhab yahay oo xaqiiqo yahay la eegi maayo ruuxaa la taskiyeynaya ama la tacdiilinayo taskiye u baahan yahay ammaan ma u baahan yaha mise mae lama dhowrayo muhiimaddu waxaa warkan kuu sheegayo waa war dhab ah macnahaasaa sax ah mubaalaqaya waxaa jeedaa iyo in xadiidka la xoojiyo ee looma jeedo mawsuufka in la tacdiilay maxaa ila asaxaaba waa akhniyahu can altacdiili wataskiya ilaahay baa taskiyey subxaanahu wa tacaala waajmaca almuslimuuna calaa dalika warkan looma baahno alimaam ibnu maciin abu zakariya isagu rayi kale uu ra'yi kaleu leeyahay oo asagu wuxuu yidhaahdaa wahuwa hayru kaduubin axad kale waa abu isxaaq asabiici abu isxaaq asabiici baa leh wahuwa hayru kaduub axadku ku jeedana waa cabdullahi bnu yasiid buu leehay miyaynu isfahanna ma wada soconnaa ayib ra'yigaasi marka asagoo halkaasuu ku tegay ninka la yidhaahda qaadi ciyaad iyo nawowi iyo wadaaddaha kitaabka sharxay hawshaa ibnu maciin way naqdiyeen waxay idhaahdeen waxaa weeye jugjug meeshaada joog ibnu muciinow maxaad oga carartood u tidhi abu isxaaq asabiici weeye weedha axadka leh waxayna ku socotaa cabdullahi bnu yaziid ibnu muciin wuxuu yidhi hadalkiisa cad macnihiisu wuxuu idhi bara waa saxaabi taskiyana uma baahno munaasabna maahan axad saxaabi ah in laga yidhahdo wahuwa khayru kaduub hadaba marka hadalka abu isxaaq asabiici baa iska leh wuxuuna ku wadaa cabdulahi bn yaziid alkhatmi alansaari alawsi nawowi iyo qaadi ciyaadii ragga la halma isreween waxay dhaheen maxaad faa'iidaysay ibnu maciino maxaay cabdulaahiba asna waa saxaabi baraa ibnu casib ka carar oo cabdulahi bnu yaziid alkhatmi aad waxba maysan faa'iidayn waa saxaabi saxaabi laakiin way ka hoos baxdo waxaa weeye ibnu maciin ma qaba cabdulahi inuu saxaabi yahay cabdulahi bn yaziid alkhatmi cinda ibnu ma ah marka erayga uu ka leexiyey saxaabigu wuxuu u leexiyey taabici asagoo agtiisa keligiina ma aha muscab azubayri baa la qaba inuusan taabici ahayn inuusan saxaabi ahayn cbdullah bin zayd alkhatmi waxaa axmed iyo abu xaatim alraazi iyo abu daa'uud baa ka tawaqufay oo intii la weydiiye yidhahdeen garan mayna inuu saxaabinu taabici yahay marka ibnu macayn isagu madhabkiisii buu ku socdaa wadaadduhuna qaadi ciyaad inagu waxay ku xukumeen ibnu maciin madhabkoodii iyagaa qaba inuu cabdulahi bin yasiid asxaabi yahay marka waxaa la rabaa markaad naqdinaysa wadaadka horta inaad fahanto wuxuu ka qabo maxalunisaaca uu ka qabo taa waa masalada masaladaa weye sabaabka weeye ta'wiilka hore khataabi iyo nawowi iyo qaadi ciyaad iyo xaafid kulligood sheegaan baa kugu filano waa hayru maqsuud mubaalaqiya taqwiya looga jeedaay taskiya tacdiil midnaba loogama jeedo marka ama ha noqdo cabdullahi bin yasiid saxaabi ha noqdo ama taabici ha noqdo sababka waa saxaabi yahay waa saxaabi min umara bn ubayr kuufa kuufo amiir ka ahaa khilaafadii cabdulahi bn zubayr kuufo ayuu amiir ka ahaa ayb xadiidkuna marka xilligaas ayuu jeediyey oo markuu ummadda tujinayo wuxuu arki jiray dad badanoo asaga ka hormarayo asagoo sujuuduma sii sujuudaya marka sidaa loo soo kacee ictidaalka la galo somaal qolyo xagasha sii laabi imaamkii oon sujuudinba oon foorarsanin qolye sii xadxaydanoo xagasha sii laabi iyo qolye kaa horraynba sumada arag wuxuu arkay qolye ka fursujuudaya xadiidkuna marka baraa uu u sheegay ayuu mimbarkii kala istaagay mimbarkiiba kuwaanay ummadda u sheegay xadaثani اlbaraa baa ii warramay haddana cabdullah bn aan ahay whuwa ayru kaduub bara bn caazib wey wahuwa hayru kaduubin anahum kaanuu inay ahayn saxaabadu yusaluuna kuwii tukada khalfa rasuuli nabi maxamed gadaashiisay ku tukan jireen sal اllahu alayh ali wasalam faidaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu ka soo qaado min arukuuci rukuucda xaggeeda lam ara axadan axad maanan arki jirin yaxani laabaya qalloocinaya dahraw dhabarkiisa xataa yadaca rasuulu اllah ilaa rasuulka ilaahay uu dhigo oo uu saaro jabhatahu wejigiisa barakaysan cala alardi dhulka uu saaro uma intaa kadib yakhiru waxaa hooban jiray oo sujuudi jiray man waraahu nabiga axadka ka dambeeya sujadan xaala kownihim saajidiin ay sujuudayaan abu isxaaq asabiici waa nin imaam iqa ilaa annahu rumiya bitadliis taanaad waxba ina yeeli mayso waxaa la og yahay laba arabeed baysa noo yeelayna horta qad saraxa bitaxdiid riwaaya soo socota wuu ku caddayn doonaa xadaanii cabdullahi bn yaziid buu odhan doonaa oo warku wuu caddayn doonaa cinda albukhaarina waa ku caddeeyey cinda cabdirasaaq cinda axmed cinda abi xaatim albusti iyo meelo badanba waa ku caddeey midda labaad abu isxaaq asabici sheekhiisa khaaska waa baraa yarwi cayr baraa'i mubaasharatan toos buu oga qaataa laakiin hadda maadaama xadiidka asaga uusan ka maqli wuxuu u sii maray waasito oo cabdullahi bnu yaziid alkhatmi ah taasaana ku tusaysa hadda inuusan tadliis jirin ninka wax qarinaya muxuu sameeyaa hawshuu isku yar hagaajiyaa kaga baxa iyo iyo annaya wixii la halmaala marka inuu waasio geliyey baynahu wa bayna shaykhihi oo baraa u geliyey waa daliil calaa annahu lam yudallis iyadoo cadna wayba timid marka waa iska cadda culays badan ma sii idan saasaa la doonaya mar haddii inagu aan rukuucda ka soo kacanoo ictidaalka la galo ictidaalkaynu ku hadhaynaa samic allahu liman xamid iyo adkaartaasaan wadaynaa markuu imaamku dhaco oo sujuudda uu bilaabo baynu ka daba ruknigaa markuu bilaabo baynu ka daba ayb وxadثna abu bkr idan kaana in badan baynu soo maray kaana waa muhiim jiddan huna annahum kaanuu yusalluun annahum kaanuu yusalluun sidaas inay dhaqan u ahayd oy badnayd iyo saxaab kuu sheegay waa inaga soo marray kaana waxaa loo isticmaalaa aqlabkeeda likarat اlficli wاlmudaawamati calayh waqad taأtii limujarad اlficli kaana haddii la isticmaalo waxay ku timaadaa inta badan loo isticmaalaa hawl iyo fal la badiyey oo in badan la sameeyey oo la daa'imay oo la joogtay mararka qaarkood oo dhibdhiba waxay ku timaadaa in fal dhacay bas ay ku tusto limujarad alficli markay mujaradulficli ku tusayse lagu xambaarayo daliil bay u baahan qariina iyo dalaa'il bay u baahan tahay laakiin in lagu xambaaro fal la oo la joogteeye lagu xambaaro haalibka waxaa lagaga bixi karaa bidaliil bidaliil baa lagaga bixi karaa waxadaana abubakar بن khلاad albahili muxamed ba magaciisa la yidhahda ibn khalaadkaas muxamed ibn khalaad albahili qaala xadaanii xadaثna yaxya yacni ibn saciid ibn saciid alqaطaan yaxya ibn saciid alqaطaan abu saciid albasri اlaxwal qaala xadaana sufyaan ibnu saciid aلthawri xadaanii abu isxaaq الsabiici xadaanii cabdullah bnu yaziid soo ma aragta quraan can bay ahayd xadaanii cabdullah bn yaziid alkhaطmi xadaanii اlbara ibnu caazib huwa ayru kaduubin waa hayru kaduub looga qaateenna weeye weeye kaana rasul lah sal lay slam rsulka al wuxuu idaa qaala samica allahu liman xamida markuu nabigu yidhaahdo samica allaahu allaha ajiiba ama alla wuu ajiibaa liman duulki xamida oo ku mahadiya lam yaxni muusan laabi jirin ma foorarsan jirin axadun axad oo mina naga mida dahro dhabarkiisa muusan foorarsan qolocin jirin oo wuu taagnaan samic allahu liman xamidadii ayuu sideedii u taagnaan jiro waa isqotomin jiray xataa yaqaca rasuulullah ilaa rasuulka ilaahay uu dhaco saajidan isagoo sujuudsan uu wejiga dhulka dhigo uma intaa kadib naqacu annagaa dhici jirro oo sujuudi jirra sujuudan xaala kowina aan sujuudsannahay bacdahu bacda rasuulilahi sal l slam sidaasay hawsha ahaan jirtay wey markuu arkay markaa saxaabigan cabdulahi bn ziid alkhatmi sunnadii oo la khilaafay iyo dadkii mamuumiinta ka hormarayaba imaamkii oo ka hor sujuudaya ayuu marka mimbarkii kuufa ka istaag ka khudbeeyey saasuuna ugu sheegay xadiidkuna waa caam buu ka yahay min xadiidi bara ibni caazib jamaaca min ataabiciin bal saxaaba ka wariya cabdullah bin alkhadmi baa ka mida anas baa bara xadiidka ka qaata anas baa ka qaata jamaaca camnu xuraytna xadiidku waa ka yimaadaa oo isagu sidiis u madax bannaan marka waa xadiid muhim jiddan oo saxaabada qaarkood ay u baahdeen inay ka qaataan bara ibnu caazim maadaama uu ka da'weyna hawshana ooga dhunduleelay xadaana muxamed bn cabdiraxmaan ibnu sahmin alanطakiy xadaana ibrahim bn muxamed abu isxaaq alfazari shaykhu اlislaam fi الsham imaam ahli sira wاlmaghazi ayaa lagu tiriya waa ardaygii khaaska ama saaxiibkii awsaaci can abi isxaaq ashaybani sulaymaan ibn abi sulaymaan magaciisa asagu waa taqaanaan abuisxaaq ashaybaani eh, can muxaarib ibnu diaar hadda wuxuu ka rabaa imaamku muxaarib ibnu diaar inuu mutaabacaynayo abu isxaaq asabici abu isxaaq asabici horan waxaynu soo maray annahu yarwi can cabdilah bni yaziid hunaa marka muxaarib ibnu diaar yarwi can cabdilah bni yaziid mutaabacadaasuu ka rabaa muxuu idin dhigahayaa xadana ibraahim ibn muxamed abu isxaaq alfazari maxaa idin dhiga idinku fazari baa saxan fazari baa saxan dhib ma lah can abi isxaaq asabici sulaymaan ibn abi sulaymaan can muxaarib bn ditaar qaala samictu cabdالlah bn yaziid yaquulu calى اlmimbari shaarixu shaarixu asagoo cala lmimbari mimbar اlmadiinu ka dhigay mimbar nabowi sax ma aha mimbarka laga hadlayo waa mimbar اlkuufa mimbarku waa mimbar اlkuufa lanna waana gartiyo almimbar haddii fi اlxadiid axaadiidta iyo sunnada la iطlaaqo waxay ku dhacdaa mimbarkii nebi maxamed ee nabowiga ah halkaasuu marka wadaadku maray laakiin nusuusta iyo uruqda xadiidka waxay tusaysaa waa mimbar اlkuufa markuu asagoo amiirka ahaa ee kuufo jooga cabdullah bnu yaziid ee cabdullah bnu zubayr uu waaliga ooga ahaa kuufu intaan laga qabsanin weeyo xilliguu khudbaynayo ummaddana wuu sheegaya xaqa marka almimbar waa mimbar masjid aljaamic lilkuufa loo jeeda xadana albara ibnu caazib annahum kaanuu yusalluuna inay tukan jireen buu noo sheegay maca rasuulilah rasuulka ilaahi la jirankiisa faidaa rakaca nabigu markuu rukuuco rakacu way rukuuci jireen idaa rukuucdii waa ka horgayan nabigu iyaguna qiraa'adii bay wadaan waidaa rafaca ra'sahu min alrukuuc markuu madaxiisa ka soo qaado rukuucdana oo faqaala uu yidhaahdo nabigu samica allahu liman xamidah lam nazal maanan ka dhaqaaqi jirin qiyaama inaan taaganna xataa naraahu ilaanu aragno suubanaho qad wadaca dhigay wajha wejigiisa barakaysan fi lardi dhulka saaray uma intaa kadib natabicuhu waanu raaci jiray waan ka dabageli jiray ayb marka xadiidku sidaas ayuu ku yimid oo marka qisadiisa waxaa wariya abulqasim الطabarani في معجمه الكبير وكذلك أبو, أبو alasfahani fi kitaabihi fi ahbaari asbahan buu ku sheegay qisado faahfaahsan oo cad inay khudbaduna ahayd mimbar kuufa mislka uu ka khudbeeyey xilliguu waaligii iyo amiirka ka ahaa ee kuufa fii khilaafati imaarati bn marka taasay meelahaasay ku caddahay xadaanaa zubayr maxaa saxaabadu amarka nabigay fulinayaan inamaa jucila imaama liyutama bihi waa inagu soo maray faida rakaca farkacuu waidaa sajada fasjuduu horaan baynu soo maray xadaanaa zuhayr bnu xarbin abu khaytamata الnasa'i wabnu numayrin muxamed bn numayr alhamdani qaalaa labadaa wadaad waxay yidhaahdeen xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata abu muxamed alhilaali xadaanaa aban ibnu taqliba abaan ibnu taqlib waa nin iqa ah ilaa annahu rumiya biاtashayuc dahabi iyo xaafidkiiyo kulligood waxay sheegeen ma ahayn haali fi tashayuc haali fi tashayuc ma ahayn ashaykhayn abubakar iyo cumar midna wax kama sheegi jiri laakiin asagu wuxuu aaminsanaa cali inuu ka fadli badan yahay labada imaam ayuu aaminsanaa laakiin abubakar iyo cumarba niman khayr badanoo ahlu khayr ay yihiin aimo muslimiin yuu aaminsanaa laakiin kaana yufadilu caliyan calaa jamiici saxaaba calaa jamiici saxaaba sidaasuu aaminsanaa idan bidcada marka noocaasana bidco xadiidka lagu jarxiyo lagu tuura ma aha xadaana abaan ibnu taqliba ashiici wahayruhu caynxakam bay ka wariyeen riwaayada eh, riwaaya cinda alxumaydi waxaa ku timid aban ibnu taqliba wa kaana fasiixan ibnu cuyayna odhanay nin fasiix oo hadalkiisu kala dhigdhigan yahay oo baliiqa ayuu ahaa iyo wakhayruhu asaga hayrkiiba yani waa la mutaabiciin wey ayaa mutaabacaynaya laakiin waa ibhaam baa ku jira can ilxakam ibni cutaybat alfaqih alkindi can cabdiraxmaan abi leyla alansaari can ilbaraa ibni caazibin qaal waa ariiq labaad horaan waxaynu soo marray abi isxaaq asabiici can cabdilah bni yaziid waxaa xigay mutaabac can muxaarib bni ditaar can cabdilah bni yaziid hunaana huna waxaa weeye cabdilah bni yaziid baa hadda la mutaabacaynaya oo ibni abi leyla can ilbara qaala bara wuxuu yidhi kunaa maca nabiy eh, nabiga la jirinkiisaanu ahayn laa yaxnu axadu mina yani baa oran soo maray in laga dhigo muctalu laami bilya waana sida qaalibka ah xanaytu ayib iyo marka wuxuu ka dhigay yaxnu oo muctalu laami bilwaa buu ka dhigay waana idna eh, luqa jirta wey waa luqataani mashhuurataani xakahuma aljawhariyu wahayruhu min ahli luga culays ma laha laa yaxnu miduusan laaminba axaduna midkan dahrahu dhabarkiisa xataa naraa walidaalika uu ku keenay manduumadii uu lahay mxuu ah ibnu maalik uu ka tiriyey afcaasha labada qaabba ku timaata laanteeda iyo caynteedaba marna ay ku bukoodaan marna ay wow ku bukoodaan dhib mala xataa naraahu ilaanu aragno qad sajada nabigu sujuuday dhabarka maanason qalluucin jirin waan taagnaan jiray saasaan u qutanaan jiray faqaala zuhayr wuxuu yidhi ila laba sheekh baa isku ladhnaa zuhayr bnu xarbin iyo ibnu numayr baa isku ladhnaa muslim marka diadiisa wuxuu raba inuu kala duwo qaala zuhayr wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan qaala sufyan wuxuu yidhi xadaanaa alkuufiyuuna abaanu wahayruhu riwaadan dambe waliba ka sii xoog badan waa jamaaca ciidan dhan weeye nagaf ah jeish baa meesha maray xadaana alkuufiyuun kuufiyiinba waxay noo sheegeen xufaadda kuufiyiintii ruwaaddu abaan waayru abaan iyo hayrkii waxay noo sheegeen canilxakam nooga tabiyeen can cabdiraxman abi leyla can ilbara ibni caazib ilaa aakhirihi qaala wuxuu raawiga dambe oo hadee wakuma uhayrdhe uhayr baan wax kordhinaye xataa naraahu yasjud xataa naraahu yasjud qad basa qad basa meesha uu ka maqan lafdigii hore waxaa iskala weeye ibnu numayr lafdigan dambe zuhayr uu sheegay xataa naraahu yasjud ilaa aanu ar nabigoo sujuuday ad un baa ka maan wax kala udhaxeeya iyo ya ti or waxay ahayd xataa qad sajada hunaana waxaa weye xataa naraahu yasjudu ad iyo marka muslim diqadiisa alfaad iyo siiqo iyo wax walba inuu kala duwo ku dadaalayaa tawarucan can ilkadib tawarucan can ilkadib wahada min diqati raximah اllahu tacaala xadiidkan xoogo ariiqan dambe daaraqudni baa iska lalaadshay wadaadkii abulxasan daaraqudni cali bni cumar alxaafi waa ku dhagay kitaabkiisa atatabuc yuu kaga hadlay safxada dabcdan hadda la taxqiijiyey sheekh muqbil taxqiijiyey daraasada uu ku leeyahay weyn safxada afar boqol siddeetan iyo sideed raqamka boqol lixdan iyo lix aniga muxaqiqa dabco kaluu ii tiirin laakiin aan ku rafaado markaan dacina xadiidka ka arko oo bal dul istaago laakiin tan hadda mujaladka kuusana buu raqamka kaga jiraa daara qudni tacliilkiisu waa wajiih laakiin ra'yu muslim baa awjahu minhu daaraqudni wuxuu leeyahay nin leed maxamed ibn carcarata oo iqaa xaafid jabalo weyna laftiisu ma aha imaam mashhuur la yaqaano ma aha abaan ibnu ashiicinaasna waa nin iqaa abaan ibnu taklib ayaa xadiidka wuxuu ka dhigay min ariiqi اlxakam can ibni abi leyla can اlbara ayb maxamed bn carcarata khilaafa wuxuu hi can اlxakam wuxuu hi can shucbata can اlxakam can cabdullahi bni yaziid can اlbara marka ibna abi leyla in la sheego waxaa la yimid abaan baa la yimid abaanna waxaa khilaafay maxamed bn carcara si toos oomuusa khilaafino sheekhiisa sheekhu sheegabaa khilaafaya hadda abaan waxaa khilaafay shucbi shucbaa ka qaatay can canilxakam laakiin shucbe riwaayadiisu waxay ka timi min ariiqi maxamed ibni carcara saa darteed daaruqudni iskugu aadiyey niman iskugu aadan sheekh iyo arday iskugu aadan buu ihi khaalafahu maxamed ibna carcarata faqaala can ilxakam can cabdillahi bni yaziid can ilbara ila aakhirihi waa ucbahad maamed carcara can shucba can اlxakam sidaasuu keenay markaasuu wuxuu yidhi abaan hayrkii baa ka xifdi badan oo ah wuxuu ujeedaa maxamed carcara yuu u jeedaa marka qaabkaasu isagu maray daraqudni hortiiya gadaashii xadiidka waxsaa uga hadlay maana arag oo waliba isaguna waa in yaroo taxliila oo hata aan kugu fillayn waad akhriyi kartaan <laughs> hawsha iyada muslim laba wej baa ku furan inaad tidhaahdo riwaayadan wuxuuba gadaal u keeno imaamka ugu dambaysiyey liyubayina cilataha lannu xadiidka mar wuxuu ka keenay duruq fara badan oo dariiqa caankaa ah oo cabdulahi bn yaziid iyo ariiqii kale ahaa cafwan ariiqii waxaan rabaa abu isxaaq asabiici haddana wuxuu ka keenay min ariiqi muxaarib bn kadibna kanuu keenay labadaa ariiqna waa laba ariiqo ugu caansane ugu qiimo badanee xataa bukhaari uu la wadaagay qaybo ka mida ah muslim <clears throat> ayb marka liyubayina cilatahu in la yidhaahdo waa war macquula ah. laakiin waxaa iiga cad oo aniga malahayga xoog badan yahay in ariiqu cinda muslim uu agtiisa ka yahay saxiix lanna laba goor buu kuu ishaaray marka horena abaan waa hayruhu abaan waa nin iqaah ibnu taqlib lamana tafarudin xadiidka waa la mutaabaceeyey mar labaad riwaayadu zuhayr buu soo celiy wuxuu hi xadaana alkuufiyuun alkuufiyuun jamaaca wey abaanun wakhayruhu jamaacada ruwaadee muxadisiinta xufaadda ee sufyaan uu sheegayo ibnu cuyayn oo sidee imaamka reer xijaaza abaana uu iqa ah oo mutaabacaysay looga tegi maayo rajul waaxid oo la yidhaahdo maxamed bn carcarata can shucban asagoo laftarkiisu aan ahayn min a'imat alxifd waliqaan oo rajul iqa ah walidaalika riwaayaadkiisu muslim iyo abu daa'uud iyo bukhaari basan filaya xataa rag lama wadaagaan jamacadu admaxay tartaa fii baab almutaabacaat washawaahid way ku anfacdaa aniga aaminkan bayquuniyadu hay igu celina iyo nusadii baan ligu celina jamaacadu walow kaanat mubhama way anfacdaa mabaaxistan lanna warka hore la taagneed muxuu ahaa abaan oo keliga waxaa khilaafay maxamedno carcaroo keligii ah haddii laysbarbar dhigana waxaa laga yaabaa in miisaankii kifidda uu qaato siduu daaraqudna u arka wey ibnu carcara laakiin hadday jamaaca min alkuufiyiina raaceen bishahaadati alimaam alkabiir ibn cuyayna muslimna uu xoojiyey ariiqa muslim baa xoog badan tarjiixa muslim baa xoog badan ayib lanna shuduud meesha ma yaallo waxaad odhan lahayd waa maxay anna abaan qad shada shuduudkii baa meesha ka baxay tafarud ma jiro wey waana meeshu cuskaday xataa taxqiiqa muqbil markuu ka hadlaya xataa wuxuu ihi riwaayada taqliib waxaa muuqanaysa inay shaado tahay oo xoogo waa degdeg baa ku jira degdeg baa ku jira leanna shuduud meesha ma yaallo ninka waa la mutaabaceeyey waxaad tidhaahdaa abaan waman macahu abaan waman macahu baa yaashaad noqda dheh haddaad doonto laakiin abaan maxaad ku maagaysa abaan jamaaca min alkuufiyiin ayaa raacay marka calaa ayati xaal ariiq wuxuu ku yimi min baabi almutaabaca min usuushi ma aha laakiin in e, bijarati qalm lagu tuuro ma yeelayn anna waa inay cadaato ra'yi ijtihaado daar qudni ra'yiga ijtihaadiga ee muslim baan lagala xoog badan wاlcilmu cind اllah xadiikana keligii ma wariya ariiqan ariiqa abu daud bayna ku soo maray nafsa hada ariiq bayna ku soo maray isagoo min ariiqi haruun in macruuf idan cinda abu daa'uudna cilla ma qabo fahuwa saalixun cindahu cinda abi daud waa saxiixun cindahu kubad ka fiirin kartaa waxaa kaloo min hada alwajhi ka wariyey oo min ariiqi sulayd bni xarb asagun xumaydi xumaydi cabdullahi bni xumaydi fii musnadihi marka muslimin lama gooni noqonin abaanna lama gooni noqono waa la mutaabiceeyey marka qaabkaas haddii warka la sheego qaabka uga hadal laakiin daara qudni baa xukumay warku waa la tuuro nawowi laakiin qaab usuuliyiinta u difaacaya wuxuu hi abaan waa iqo waqad tafaradu iqatina waa maqbuul hawsha usuuliyiinta hawsha usuuliyiinta fuqahada iyo asagu iyuu maray dhib ma laha idan xadiidku almihim baraa waa mashhuur canhu buu ka yahay waa muntashir daara qudni meelo cuskadaa jirto oo ishaara daqiiqa jiddan waa saaxibu cilal ishaarada waa muxuu le xadiidku wuxuu mashhuur ka yahay min xadiii cabdlah bn yaziid alhaطmi can اlbara meesha in la keeno ibn abi leyla lama qaadan karo halkaasuu cuskaday ishaaradaa waba kama jiraan maxaa yeelay xadiku wuu mashhuur ka yahay mashhuur noqon mayse waxaa kaloo wariya anas baa caynlbara ka wariya waxaa wariya wadaadka la yidhaahdo casrata bn xaari baa canbara ka wariya cabdulahi bn yaziid baa canilbara ka wariya idan saddex ariiq oo mid walba la yaqaanuu leeahay oo kulligoodba bara marta hadduu la tafarudi laha xadiidka cabdulahi bn yaziid canilbara warka daara qudni daqiiq buu noqon lahaa daqiiq buu noqon lahaa haddiiba marka cabdulahi bn yaziid lala wadaago fi riwaayati canilbara oo la wadaagay casrat bn xaari oo la wadaagay asaxaabiga aljaliil anas ibn maalik inuu la wadaago ibn abi leyla maxaa diidaya inaad fahanteen baan u malaynaya idan marka taanaha layska ogaado xadaثna muxriz ibn cawn ibn abi cawn alhilaali qaala xadaثna khalf ibn khaliifaة اlأshjaci abu axmed albaqdaadi can اlwaliid bn sariicin calى wasni maniic mawlى ali camr bn xurayth alkuufi can camr ibn xurayth taqadama asxaabiga camr xurayt almakhzuumi waxaynu ku soo marray axaadiidiisa fii fi lqira'ati fi salaat الصubxi baab اlqira'ati fi salaat الصubxi baynu ku soo marray halkaa ka muraajaciye qaala saxaabiga wuxuu yihi sallaytu khalfa الnabiy nabiga gadaashiisaan ku tukaday alfajra salaada subax ayaan ku tukaday fasamictu nabigaan maqlo yaqra'u akhrinaya falaa uqsimu biاlkhunasi aljawaari اlkunnas وكان لا يحني رجل ystatim masaajida idan camn xurayd waa haahid xadiikiisu li xadiikii bara ibn caazib buu shaahid u yahay fasamictu nabigaan maqlo yaqra'u akhrinaya falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bilkhunnasi jamcu khanis waa waxyaabaha noqnoqda noqnoqda ama xidhiga ha ama cidooda iyo xayawaanaadka kale ha aljawaari ee soconaysa alkunasi xaggana libdhahay ama gabanayay tafsiirka waa taqaanaan qolana xidigahabay ku fasiraan qaybna cidooda iyo waxyaabaha dhuunta ayay ku fasiraan dhibma mala wax walba oo marna muuqda marna libdha marna dhan aada marna soo noqda ayaa la yidhahdaa kunaska kunaskuba tafsiirka ka fiiriya idan suuradda yani bimacnaa kuwirad suura takwiir yuu nabigu ku tukaday wey laa uqsim haddii meelaad ku marteen laadaas waa iska zaa'idu uqsima weeye dhaaran mahaya ma waa dhaaranhayaabaa laga wadaa waa dhaaranhayaabaa laga wadaa wa kaana wuxuu suubanu sal ly slam laa wa kaana caafan wuxuu ahaa rajulu mina rajulu mina nin naganamida wuxuu ahaa laa yaxni midaan uusan leexinin dahrahu dhabarkiisa xataa yastatima ilaa uu dhammaystirmaro suubanuu saajidan isagoo ilaa uu si fiican u sujuudo maaha xataa ilaa uu hoomaalka ama uu u dhowaada maaha ilaa uu sujuudda nabigu dhammaysto oo wejiga iyo jilbaha iyo gacmaha dhulka dhigo dhabarkanaga ataa maana soo foorsan jirin iska daa waan soo sujuudisa kuma dhihin xataa dhabarku waa taagnaanaya ma dhiga nabigu wejiga dhulka ayb marka sunnada waa sunna aad looga tagay aad looga tagay wey a'immadu ay dadka ku daba tukada inay sidaa yeelaan waa adag tahay way adag tahay laakiin waqti dheer bay u baahan tahay lagu ariyo shacabka la hadlo l kaadiya imaamka ka dambeeya ilaa uu sujuud suga ila saluu kama ra'aytumuuni usalli baynu isugu saasay saxaabe iyo muslimba u tukan jireen markayaan imaamka la garab ordin baabu ma yaquulu ida rafaca ra'sahu min arukuuc idan tanoo kale hadda ay saxaabadu laasimeen iyo subanuu calayh الsalaaة wasalaam waa miday u yaqaaneen fuqahadu sunna marka ama waajib ha noqoto bidaliil min khaarij ama ha noqoto sunnadii caadiga ahayd maxay qolyo waxaa ka jira istilaaxaad leh shayga nabigu ammaanay ama fal ahaan uu ku sameeyey waxay dhaheen waxaa laydhaha mustaxab iyo nadbi baa la yidhahdaa waa iska istilaax shaygu hadduu nabigu amro amra istixbaab ama uu laasimo oo daa'imana waa sunno waxay kala qaadayan mustaxabkii iyo masnuunkii ma huwa almasnuun waa shaygu nabigu daa'imay ee uu joogteeyey ee uu badiyey ama amar goonaa uu ka yimid amar istixbaab ah ka waa sunno shayga nabigu wuu ammaanay ama mar uu sameeyey ee uusan daa'iminna waxay yidhahdeen waa waa mustaxab iyo nadbi iyo nafl tafsiilaadka haddaynu ku soconno hawshan waxay noqonaysaa min asunan almu'akada haddaysan waajibba noqonin ayib calaa ra'yi bacd ahli ilcilm baabu ma yaquulu ida rafaca ra'sahu min الrukuuc mutaabacaة اlimaami wاlcamali bacdahu wاlcamali bacdahu maxaa laga wadaa ayb imaamka in lagu raaco rukuucda sujuudda lagu raaco iyo wاlcamali bacdahu bacda اlimaam imaamka in laga daba shaqeeyo waa maxay waa in la daba socdaa loo jeedaa maxaa gadaashii la qaban la waxaa laga wadaa markuu asagu fal galaba rugnigu kale ka dabagal ku ka baxa soo gal sidaa ku wad weeye marka wاlcamali bacdahu bacda اlimaam imaam gadaashi inaad shaqaysodan ka hormarin waxaa laga ixtiraazaya laba cudur inaad garab orodona waa laga ixtiraazaya inaad hee ka hormartona waa laga ixtiraazaya marka ka daba shaqeeya waan ku dabagurhayaadha imaamku macnahaasaa loo jeeda baabu ma yaquulu idaa rafaca rasahu min arukuuc uu baabi wuxuu odhan lahaa ruuxa muslimka hadduu ka soo tooso rukuucda rukuucda haddaad ka soo toosto waxaad odhan lahayd buu u baabiya xadana abu bakr bn abi shaybata qaal xadana abu mucaawiya moxamed bn khaasim adariir wakiic bn jaraax can ilacmash sulayman bn hiraan can cubayd ibn اlxasan almuzani can ibni abi wfa cabdullah ibn abi awfa alslami saxaabiga miyaanu soo maray xadiidiisa ma xusuusto kole inaan soo maray marka waan iska sheegno sagaaan iyo an xadii buu suubanaha ka wariyay calayh salaatu wasalaam sagaaan iyo san xadii ayuu nabiga ka qaataa oo ka tabiyaa toban xadii way isku waafaqeen bukhaariya muslim sagaaan iyo anta toban ka mida way isku waafaqeen bukhaari wuxuu la gooyi noqdaa an xadii muslimna hal xadii waana xadiikan xadiidka caawa aanu haynee dheer ee duruqda badan imaamku ka keeni doono iyo alfaadda kala duwan xadiidkaasuu tafarada bihi muslim can ilbukhaari ariiqan cabdulaahi idan sagaaan iyo an buu wari nabiga ka tabiyaa toban xadii bay isu waafaqeen shan bukhaari baa la gooniah hal xadiina muslim baa la gooniah imaamku wuxuu geeriyooday radi allahu tacaala canhu siddeean iyo toddobadii hijrada siddeetan iyo toddobadii hijrada ayuu geeriyooday bilkuufa kuufu ku geeriyo ciraaq waana aakhiru man maata min asaxaabati bilkuufa cinda ahli اlxadiid saxaabigu u dembeeye kuufa ku dhintay weeye saxaabada ma aha saxaabada ugu dembeeye agga dhimasho ma waxaynu ka hadlaynaa beledka kuufa la yidhaahdo saxaabi ku dhinta isagaa ugu dambeeyey gadaashii saxaabi kuma dhiman nin sideetan todobadu geeriyood radiallawaana ansaari ree weliba ree awsa ah. qaala saxaabiga wuxuu ihi kaana rasuul lah sal lay slam rasuulka ilah wuxuu idaa rafaca dahrahu min alrukuuc nabigu wuxuu ahaa markuu dhabarkiisa ka soo qaado rukuucda qaala kii yidhaahda samica allahu allaha ajiiba ama ilah wuu ajiibaa liman duulka xamidahu ku mahadiya allahuma rabbana laka alxamd allow aday mahadu kuu ahaatay adaa mudan weeye xamdigu sida raajixa waa aلثanaaءu biاlawsaaf اljamiila yani xamdigii shukriga waa la kala qadqaadaa nimbo meel buu ku dhuftaa ka ugu roon waa inaad tidhaahdo xamdiga iyo shukriga way kala duwan yihiin xamdigu agga mutacalaqa xagga mutacalaqa waxaa weeye waa acamu min الshukri waakhasu mawridan wa akhasu mawridan xamdigu sidiisuba waa in afka lagaa ammaano afka lagaa ammaanayo xagga mawridka iyo meeshuu ka imanayo waa kalaam iyo lisaan hadal weeyaan waa aلثanaau cala الشhakhصi biاlawsaaf اljamiila biاllisaan ayib marka alxamdu waa maxay waxaan leenahay waa akhasu akhasu min ashukri xagga mutacalaqa ku imanayo meeshuu ka imanayo carab buu wa acamu mawridan min ashukri bimacnaa waxa lagugu mahadina ma aha keliya wax tarto waxbaad i abaal baad inta la ii gashay waad i wanaajisay waad i taakulaysay waad i garab istaagtay waad ii helisay xamdi baad mudan tahay adoon weligay waxay baan kugu xamdin karaa maadaama aad nin gobaba tahay oo qiimo badan tahay awsaaf iyo tilmaamo iyo qaabuu rabbi kuu khalqay oo qiimo badan iyo wuxuu rabbi kugu manaysto galladooyina yaan kugu ammaanaya haddaad doonto weligayba koob biyo aha marka ruuxaad wax u tartay iyo ruuxaada wuxu tarinba xamdigu waa ka yimaadaa marka fahwa acamu mawridan min ashukri xagga laakiin mutacalaqa ee aalada lagu guto xamdiga maxay tahay waa lisaankii carabka inay garateen baan malay marka alxamdu ahasu mutacalaqan wa acamu mawridan min ashukri saasaa laga wadaa shukrigu waa maxaa shukrigu waa ahanaaw cala almuncim ruux wax ku taray ee abaal kuu galay oo la ammaana shukri la yidhaahdaa asagu wuxuu ku kooban yahay xagga mawlidka abaal uu gala keliya axadka muncimka wax kuu taray baad ku shukrinaysaa laakiin taasi waa mutacalaqiisii mutacalaqi waxaa weeye cafwan mawlidkiisi baan rabaa xaggee ka yimaadaa min alafcaali wاlaqwaal adoon juuqbadhin weligii ammaanin abaalkaadi gudahayaa hadda korbaad xoogii qabatay maanta adoo diifan alaab baan kuu dhigay hebel baa igu shukriyaad leedahay waa shukri waqaliilu min cibaadiya ashakuur inahu kaana cabdan shakuuran alafcaalu walaqwaalu waa shukri bay noqotaa meesha xamdigu uu noqdo keliya qowl yan ismanaan umaynaya tafsiilkaasoo ugu roon in la kala qaada xamdiga iyo shukrigu shukrigu wuxuu ka yimaadaa min alaqwaali wاlafcaal wuxuuna ku yimaadaa abaal lagu gala keliya xamdiguna wuxuu ka dhacaa keliya qowl wuxuuna ku yimaadaa ama abaalha lagu galo ama yaan lagu gelin waa alhanaaءu wاlxamdu calى اlawsaaf اljamiila alati yastaxiquha mxuuha almaxmuudu calayh dhib ma laha allahuma idan markaan u nimaando ilaahi subxaanaه wa tacaala waa maxmuud xamdi uu mudaya maxaa yeelay awsaaf iyo tilmaamo iyo asmaa uu rabbi mudan yaho kamaal ah ayaa lagu mahadinaya ayib axadu rabbi nicmo u gelle miyaa jira maya allahuma rabbana laka alxamdu allow mahadaday ku ahaatay mila asamaawaati cerarka muggood wa mila alardi dhulka muggii wa mila maashita waxaa doonta muggii oo min shayin shay makhluuqa bacdu intaa bacda asamaawaati wاlaraadiin ilaah waxaa weeye mahadaan la koobi karin allow adaan mudan wey ayb annagu hadda ciriga dhul wax ka weyn miyaan dhaqanaa haddii ciriga dhul wax ka weyn kursi iyo carshi ay noqdaanna wa mila maa shita min shayin bacdu bay gelhayaan ayb yani ilaahu si walba kugu mahadina wey waadna mudan tahay xadaana ducadaasu nabigu markuu ictidaala akhriyi jiray xadaana muxamed muana bnu bashaari qaal xadaana moxamed bn jacfar gundar xadaana shucb bn xajaaj abu bistaan can cubaydillahi bn alxasan almusani haddaynu soo maraynay qaal wuxuu uhi samictu marka hore can bay ahayd una waa samictu cabdullahi bn abi awfa baan maqlay qaal isagoo yidhi kaana rasuulullah rasuulka ilah wuxuu yadcu kii ku ducaysta bihada ducaai waa ducaau hanaa'in laa ducaau mas'alatin ayb kulligoodna waa ducaau cibaada ducaacibaada isla yihiin ilahay haddaad ammaanto ilahay waad caabuday haddaad baridana ilaahay subxaana wa tacaala waad caabuday ayb haddii sideeduba ilaahay dhibna aad ka magangasho dheefna aad weydiisato ducaau masalatin baa la yidhaahdaa ducaau masalatin ayaa la yidhahdaa haddaad ku shukrido ku xamdido xustana ducaau maxaa la yidhahdaa anaain ducaau cibaadadan qolyaa iska yidhaahda oo cibaadada iyo isbarbardhiga mas'alada oo qasiim iskaga dhiga nimanna way tafsiiliyeen dhib ma leh kaana rasuulula wuxuu ku ducaysan jiray ibaadaad ducaay ku ducaysan jiray allahuma rabbana laka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shita min shayin bacdu xadaanii moxamed musana wbn bashaar bundaab qaala bnu musana wuxuu yihi xadaana moxamed jacfar wadaad kalena wuxuu yidhi weeye eh, can can buu ku wariyo xadaana shum xajaaj can majzata cafwan ibnu zaahir alslami alkuufi qaala samictu cabdulahi bn abi awfa idan mutaabacaadka u badanaya ariiqi hore wuxuu ahaa cubaydillahi bn xasan can ibni abi awfa acmash buu ahaa kii hore can cubaydillaah acmash waxaa mutaabaciyey ariiqii dambe shucbi can cubayd bn xasan idan hadda wuxuu rabaa cubayd bn xasan in mutaabacada uu sheego oo majza'a ibnu zaahir alslami alkuufi ayaa asaguna xadiid ka qaadanaya ibn abi awfa kama rawaa canhu cubayd ibn xasan almusani qaala samictu cabdulahi bn abi wfa yuxadiu can nab sal slam annahu kaana yaquul nabigu inuu jiray allahuma laka alxamd allahumadaday ku ahaatay mil asamaai wa mil alardi xilliga dhul mugood ah wa mila maa shita min shayin bacdu iyo wixii aad doontee makhluuqaada ah mugoodo xamdi ku ahadiya mahada allahuma ahirnii alla igu nadiifi oo igu ahiro igu dhaq bialji baraf iyo walbaradi iyo xaniibay wadaaduna dhihi waa qurux yaryaroo baraf ka mida ah. yaxaniga innagu dee waddankeennu ma lahayn ma marka yaxaniga uun dhalada ahaydee aroortii dadka lugaha ka qoyn jirtay tiun baa lala aadi jiray walberedi beredku laakiin waa ka duwan yahay waa qurux yaroo soo daato barafka yara nairobi dhowr goor ka da'ay nintaaydkii marbu ahayd haddana waa dhoweyd laba kun iyo mar buu soo daata qurux yaroo barafu markuu dhulku dhacba fiixa ayaa beredka la yidhaahdaa xab lhamaan bayna carabatu yidhahdaan ama xab lmusn dhib ma laha allahuma ahirnii allah igu ahir wey biالthalji biyaha barafka biyaha barafka nabigu muxuu maaga baraf laguma dhaqee culimadu waxay leeyihiin macno daqiiqa ku jira oo min acmaal axwaal اlquluub wasulukiyaada maa maxay dembigu wuu dadka wuu gubaa wuuna shidaa wuu ku shidayaa dembiga allah ka cadhooda subxaanaه wa tacaala macaasida iyo aaaamta allah ka cadhooda cadhada allana maxaa ka dhashay naar iyo dab iyo cadaab baa ka dhashay laysgeliyo oo laysgeliyo dabka asaga waxaa kaa qaboojin kara biyo qabow ruuxu markuu cadhoodo cadhadays maxaa lagu damiyaa warba wejiga dhaqo uweysiisaa la yidhahdaa nabiguna waa amray waa garanaysa idan waxaa weeye ilaahu aahaartii iyo kulaylkii dembiga ka dhashay igaga qabooji weeye biyo qabow biyo qabow oo laisku qaboojiyana waxaa ugu qabow baraf baraf wax ka qumiyaan inagu haynahaati allahuma طahirnii biالthalji wاlbaradi wاlmaai اlbaaridi biyo qabow alla igu waa kinaaya ilaahu duunteedo dhan dhaaf waxba ha ka reebin iga nadiifi iga tartir wey nabigu calayh الsalaaة wasalaam ilahay dembigiisa horkii dambe waa dhaafay hadalku inagu inoo dhacahaya inagu inoo dhacaya waana addoonnima de rabbigu rasuulku inuu sidaa ilah u baryo allahuma طahirnii min الdunuub ilaahu dunuubta iga nadiifi iyo wlkhaطaya gafafka iska ma maxay waa iska waa laba shay isku mida may way kala duwan yihiin inay kala duwan yihiin baa raajixa maxaa yeelay الdunuub waa fima baynaka wa bayna اlcibaad khadaayaduna waa fima baynaka wa bayn allah khaiicadu waa dembiga alla aad ka gasho adiga rabbiga axad kale maadan ku dulmin aadan waxba kumaadan yeelin adun baa ilaahay caasiyey ka khaia la yidhaahdaa dambina waa la yidhaahdaa cafwan khaia la yidhaahdaa xadgudubka aad aadamaha ka gashana dunuub iyo aaaan baa la yidhahdaa siday bacdu ahli tafsiir ku tageen waman yaksib khaiatan aw iman uma yarmih bihi barian marka haddii saa loo kala qaado labada kaadoonta ka dhig waxaad bini aadam ka gashiya aadamana dunuubdhe iyo aaaan wixii alla keliga aad ka gashana khadaayaa dheh iyo macaasi waxaa doontaba marka waa in la kala duwo waa kala duwan yihiin kamaa yunaqaa sida loo nadayfiyo athawb alabyadu marada cad ee baftada ah min alwasakh uskaga looga nadayfiyo ilaahu sida marada ii cadee wey iga tirtir dunuubtaas iyo aadaamtaasba xadaana cubaydillah wayna kala daran yihiin uquud ee dunuubta ilaahay laga galo iyo kuwa aadamaha laga galo waxaa daran si guud marka laga hadlaayo dunuubta aadamaha iyo makhluuqaadka laga galo ayaa daran allaahuma in shirki hawlihiisa la soo mooyeen oo haddee shirki isagu ma aha dembi isagu sidiisuba waa ulmi wey waa ulmi ilahay baad quursanaysaa ilahay waxaad leeda uguma filin markaad awliyada iyo haluqaaburka ku wareegayso warkaada waxaa weeye ilaahay baad iguma filin soomaalidu qayb waxay dhahay rabbi tala ku filan reemiduguna waxay dhahan rabbi tale ka badan kee si fiican rabbi tale ku filan iyo rabbi tale ka badan kee quruxsan anuu reemiduga ila fiican baad moodaa yaa ku filan miyaa fiican ka badan waa ka badan baa wanaagsan waad ku filanta waadna ka badan tahay wey hadda laakiin ku filan waa isku aadisaan hawsha am hawsha reemidooge inay ku gar leeyihiin ayib dhib waxaan u jeedaa markaad shirki iyo howlaha aad aaddo ilaahay baa tuhmaysa subxaanahu wa tacaala saa darteed shirkigu waxaa lagu galanayaa inuu xaaraamnimadakiisi iyo gaalnimadiisi xumaantiis biladila alcaqliya wa bilfitra saliima daliil sharciga oma baahno daliil sharciga oma baahno idan ashirku waa muxaramun lidaati caqlan wa fitratan wa sharcan warkaadan waxaa wey ilaahay uga fil marka awliya waa in la diro awliya ilaa adeeg la yidhaahdo ahlu qaabuur iyo qolyaba meelo jijiifo waa hore qallafe la kiciyo ila rabbiga addoommihii ku fillaan waaye marka waa caqli xumo caqli xumo wey aadama hadda naf baxay oo adiga kula oo wuxuu y baan loo haynin baa daba taagan tahay u ducee hadduu wanaagsanaa hadduu xumaana dembidhaaf rabbi u weydiin laakiin adugu ha ku mashquuli ha ku mashquul allaad u xadana cubaydilah bn mucaad alcambari qaal xadana abi aabbahay oo aabbiha dawaani soo marray in badan wadaadku waa mucaad bn mucaad alcambari albasri atamiimi qaala xadaanii cafan xa waxadaanii zayd bnu xarbin xadana yaziid bn haruun alwaasiti kilaahuma yuu u jeedaa mucaad ibn mucaad iyo iyo yaziid bn haruun kilaahumaa can shucbata shucbay ka wariyeen bi hada alisnaadi sanadkaynu soo maray ishaaradu kay ku dhacaysaa sanadkaad soo marteen haddee شucba can majزaأة بn zaahir can cabdillah bn abi ufa soo ma ahayn kaasuu u jeeda fii riwaayaةi mucaad ibn mucaad alcambari can shucba waxaa ku jira riwaayada mucaad ibn mucaad alcambari can shucba waxaa ku jira oon ku jirin riwaayada yaziid yaziid riwaayada yaziid bn haaruun aan ku jirin can shucba aan ku jirin kamaa yunaqad thawb اlabyadu sida marada cad loo طahiro ee loo nadiifay min addarani oo uskaga imaam muslim raxmat ullahi tacala wuxuu kala duwayaa min alwasakhi iyo min addaran waa alfaad mukhtalifa limacnan waaxid hal macnay leedahay laakiin ma rabo inuu lafdi ku khaldo waa meelaha looga samara muslim howlaha bukhaari iskuma mashhuuliya asagu aniga sanac alxadiiiyo sanadkii waxay weydiisaa fiqiyaadka howlahaasu ku mashhuula ama muslim waxaa aniga alfaad iyo mutuun iyo sanac alxadiiiya howlaha iidaa fiqiguna kitaab weyn baan kuu qaban kadib waas daba dhigay siduu u tartiibiyey kitaabkiisa lama hayo ilaa hadda wax u tartiibiyey nin awoodi kara intuu kitaab weyn gunto kitaabu طahaarati asagoon baab guntaynin inuu axaadiia fayl geliyo xadiid daba dhigo yani waa shubhu mustaxiil oo lagu rafaaday bukhaari markuu inuu gogooyo oo baab dhigo oo waxya mooyeen hawsha muslim waa la awoodi waaye xataa ragga mustaqadaas kale way awoodi waayeen inay taraajim qortaan bay ku kaliftay kulligood kitaab اliimaan ama kitaab الsalaa baan goynayaa kadibna min bidaayat ilaa salaama naqsigi axaadiista baan fayl gelin anoon baab dhigaynin bini aadam waa awoodi kari laaya muslim laakiin allah ku munaysta howlo badan baa caawiye oon kusoo maray muqadimada kusoo sharxnay hawsha ayada ka caawiyey wa fii riwaayati yaziid bn haaruun riwaaya yaziid bn haaruun waxaa ku jira oo ahayd can can shucbo soo ma ahayn min addanas min addanas min addaran min alwasakh saddexdaasuu kala qaaday nin walba lafdigiisii buu baraya raxmat ullahi tacaala calayh tawarucan can ilkadib xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarimiy saaxib almusnad abulfadl qaala ahbarana marwan bn muxamed addimashqiyu taatari ninka caanka ku ah way laqabkaas ataatari qaala xadaana saciid ibn cabdilcasiis tanuuqi waa imaam ahli الshaam bal inaga soo maray bacdu ahli cilmi yurajixuhu cala alawsaaci inaga soo maray can caطiyata bni qays can qasacata bni yaxya can abi saciid caطiyata bni qays alkilaaci waa caan taabicigaas can qasacata bni yaxya albasri can abi saciid alkhudri qaal kaana rasuul lah sal lay slam rasulka idaa rafaca ra'sa min alrukuuc nabigu markuu ka soo qaado madaxa rukuucda ka soo qaado qaala wuxuu odhan jira rabbana laka alxamd mil الsamaawaati wاlأrض wmila maa shiئta min shayin bacd ahl الثanaa iyo ahl الثanaa ammaanta ahalkeedu allow ammaan adaa muta weeye iyo wاlmajd sharaf iyo cadamo iyo weynanba adaa muta axaqu maa qaala اlcabdu addoon wuxuu yidhahda ka u munaasabsan waxaa weeye ee u wanaagsan wakulunaa laka cabd dhammaanna allow addoommaannu kuu nahaye waxaa weeye allahuma laa maanica lima acطayt towxiid weeye laa maanic axad hor istaagi kara ma jiro limaa acdayta waxaad bixiso caafimaada xoolaa caqlia cilmi ah walaa mucطiya axad bixin kara ma jiro limaa manacta waxaad hor istaagteen allah wax bixiya walaa yanfacu wax ma taro daljaddi midka dheefta u saaxiibkaa sharaf magac ugaasnimo hanti jahya sharaf madaxweynenimo sulto waxay doon ha noqoto xuduud dunya oo dhan magac walbad adduunya ku yeelato waxba tari mayso minka xaggaada yani ilaahay xisaabtiisi iyo miisaankiisu ma shaqey hebel baa yaa madaxweyneaha iyo kanaa addoon ahaa iyo kanaa boqor ahaa iyo kanaa laandheere ahaa iyo kanaa laangaaba ma shaqaysto minka ee adiga agtaada weeye aljaddu ay alxadu marka qinuhu waa mid la mid qinaa laskaga fasira waxaa loo jeedaa uun ilahay agtiisa waxaa ka shaqaynaya man ata allaha biqalbin saliim maal iyo nacfiya wax ma taro ayib saasuu nabigu odhan jiray idan shaaficiyada iyo bacd alxanaabila walmaalikiya ayagoo dhan kaleba u badan yihiin xadiidka waxay u daliishadaan xataa ruuxa ma'muumka waa laga rabaa ducadan samic allah xamida rabbana walaka alxamd mil ilaa aakhiri baad akhrinaysa maxaa yeelay nabiga akhriyi jiray bilijmaac waa akhriyi jiray nabiguna wuxuu yidhi salluu kama ra'aytumuunii usalli imaam iyo ma'muumba intuu nebigu yidhi waa inay dhahaan ilaana hello tafsiil kala saara halkaasay taagan yihin wadaadaha qaarkood an ka niqaashana waxay leeyihin maamuulku wuxuu ka bilaabayaa keliya rabbanaa laka alxamd samic allah waxaa iska leh imaamka xadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana hushaym bn bashiir asulami ahbaranaa hishaam bn xasan alqurduusi can qays ibnu sacad alxabashi can caطaa bn abi rabax haddee mar hadduu ibn cabaas daba taagan yahay xaggana aan loo abtirinin can bn cabaasi radi allahu tacaala canhum ana sal slam kaana nabigu wuxuu aha ra'sahu xadiika abi saciid buu oga dhigayaa shaahid shaahid oga dhigaya abi saciidna yuu shaahid u ahaa xadiidkii hore cabdullahi bn awfa xadiidba xadiid buu taagan yahay saa ula socda kaana idaa ra'sahu min alrukuuc markuu nabigu rukuucda ka soo tooso wuxuu ahaa qaala kii yidhaahda allahuma rabbana laka alxamd mila asamaawaati wamila alard wama baynahuma ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت وما بينهما وما بينهما وهذا الله سبحانه يوحى أدحي وهودا أرغتين عرر أدحيسا وملء ما شئت من شيء بعد عر يدل ينت أدحيس كذب وحي إله أضون تمجي بغلو ما هتنتهي أهل الثناء والمجد sharaf iyo meeqaan iyo ammaan ahalkeediyo laa maanaca lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljad da اlghina wاlxadi wالnasiib minka min ciqaabika aljaddu dheeftaa iyo xadiga waxba uma tara weeye nin walba waxaa wax tara camalkiisa saalixa ayaa badbaadiya cid kale waxu qaban karta almaal wاlbanuun zinaة اlxayaaة اdunya wاlbaaqiyaat الصaalixaat wkhayru cinda rabbika ثawaaban wkhayru amala <clears throat> وxadaثna numayr mxamed ابن مير الهمداني قال حدثنا حفص بن غياث الكوفي النخعي حدثنا هشام بن حسان القردوسي عن حدثنا قيس ابن سعد عفوا ابن سعد alxabashi haddaynu marayna can caطaa bn rabaxin can bni cabaasin radi allahu tacala canhum can nebi sal ly slam ilaa qowlihiibu ku gaabsaday xadidka bni cabaas wamila maa shita min shayin bacdu walam yadkur muusan sheegin yaan wax sheegayn raawiga dambe ee hishaam xasaan wax ka qaadanay xabsnu khiyaad ile horaan wuxuu ahaa hushaym soo ma ahayn hushaym bnu bashiir buu ahaa ninkii hore walam yadkur xabsa ma sheegin maa bacdahu intaa waxa ka dambeeya riwaayada hore dhammaystirta waxaa iska lahaa weeye husheen bashiir asulmi ba iska lahaa wallahu subxaanaه wa tacala aclam halkaa inoo jooga caawa insha allahu tacala